alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu asaalixiin lilimaami annawowi raximah ullah waxaynu ka bilaabaynaa xadiidka siddeed iyo labaatanaad oo ka mida ah kitaabu tawba markaa ka mid a wa can ibni cabbaasin wa anasin radia allahu canhum ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen ibnu cabbaas iyo anas labadaba oo muksiriintii ka mid a ah saxaabadii riwaayada badnaa ee axaadiista faraha badan la soo wariyey anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi low anna libni aadama waadiyan min dahab haddii ina aadamu u sugnaan lahaa bini aadamka hadduu u sugnaan lahaa waadiyan tog min dahabin dahab ah hadduu u sugnaan lahaa tog dahaba hadduu markaa bini aadamku yeelan lahaa shakhsi waloo ka midi ba sida qaalibkaa loo jeedaaya axabba an yakuuna lahu waadiyaan wuxuu jeclaysan lahaa laba tog oo dahaba inuu yeesho ayuu jeclaysan lahaa nooca marka ay u dhacaysaa waa kii la soo sheegay ay waadiyaan min dahab baa macnuhu dhacaya walan yamla'a ma buuxinayo faahu afka bini aadamka buuxin maayo ila turaabu camuud mooyaane wax kale buuxin maayaan bimacnaa siduu adduunyada ugu dadaalayo ee adduunyada u jecel yahay adduunyada u tamanniyayo ilaa uu dhinto ku godgalo damacaas iyo tamanniga uu adduunyada jeclaysanaya ka bixi maayo wayatuubu allahu allah waa ka toobad aqbalaya calaa man taaba ciddii toobad keenta allah waa ka toobad aqbalayaa yacnii dembi nooc walba ha la yimaadee mar hadduu toobad keeno towbaddoo furan shuruuddii towbadduna dhammaystiran tahay dembi kastaba towbadda waa laga aqbalayaa uu ka toobad keenay muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba isku waafaqeen oo soo wariyeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofka bini aadamku siduu adduunyadiiyo maalka ugu dadaalayo oo naftiisu ay u jeceshahay xoolo inuu helo xoolahaasna inaanu ka dhergayn wax kasta oo maal laga siiyo damac waa sii fara badanayaa wuxuuna is odhanayaa alla maa intaa labanlaabkeed lagu siiyo alla maa ka badan lagu siiyo hadduu noqdo adduunyada ka ugu lacagta badan wuxuu tamanniyayaa markaysaa xoolo ka badan inuu helo ayuu tamanniyayaa jeclaysanayaa nebigu wuxuu ku tusaalay calayhi salaatu wasalaam tog iska dhan oo dahaba hadduu bini aadamku yeelan lahaa wuxuu is odhan lahaa alla laba yaa kaaga dhiga laba togoo dahab ayaa kaaga dhiga weliba riwaayadka qaarkood waxay ku darayaan laba haddii la siin lahaana mid saddexaad buu tamaniyayaa maaha inay halkaa isku taagayso mar walba tamanigu waa sii kordhaya waa sii kordhaya waa sii kordhaya dahabkoo keliyana maahee waa maal kastaba xadiiskana waxaa ku soo arooro sunanka ku yimi hadduu markaa yeelan lahaa tog markaa eh, geed timiraadya ah oo geed timireed ka buuxa halkaa ka taagan yahay wuxuu tamanin lahaa oo jeclaysan lahaa wakhto kaleo geetimiraada inuu heli lahaa marka muraadka looga jeedaa waxay tahay maalka ka dhergi maaye mar walba damaca u sii siyaadayo wuxuu soodhanaya alla yaa kaaga kordhiya yaa ku laaba damacaasina ka bixi maayo ilaa uu godgalo oo marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walan yamla'a faahu ila turaab waxaa loo jeeda afkiisa ciid mooyaane wax kale buuxin mayso yacni damacaasi ka bixi maayo iyo tamanigaas markaa uu tamaniyayo maalkiiyo adduunyada ilaa uu ku godgalo oo daciiddaasi ciiddaasi marka ay ka dheragto macnaha laga tilmaamayaa saas yada weeye xadiiska waxaa munaasabada loogu keenay waxay tahay waa inta dambe wayatuubu allahu calaa man taab baabku waa baabu tawba allah waa ka toobad aqbalaya ciddii toobad keenta dembi mucayana lama sheegin waxaa loo jeedaa dembi kasta waayo dembi aan toobaddu u furayni ma jiro yaa ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyada waa dhaafaa dhammaantood waa dhaafaa dembi kastoo laga toobad keeno allah toobadda waa ka aqbalaya cidda ka toobad keentay toobadda haddii shuruuddeedu dhammaystiran tahay waxay noqonaysaa maqbuulah marka qofku hadduu dembiyo badan la yimi yaanu markaa waxa weeye is odhanin kollayba dee adiga waxba laga aqbali maayee dee waxaaga iska markaa waxu walaaqo sidaa waa inaanu is odhan yaa sidaa waa inaanu is odhane waa inuu toobad keenaa yacni markaa rajadana marka uu la yimaadaa naxariista ilaahayna rajeeyaya raxmadda ilaahay cadaabka ilaahayna ka baqa ya oo naxariista ilaahay inuu ka quusta waa dembi aad iyo aad u weyn yada ayaa khatar ah innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun qofku markaa dembiyadu la yimid daraaddeed inuu naxariista ilaahay uga quusta ma aha waa inuu markaa waxa ilaahay naxariistiisa rajeeyaa toobad keenaana saas yada waa inu la yimaadaa xadiiska sagaal iyo labaatanaad wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal rasuulku wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam yadxaku allaahu ilaahay waa u qoslaa subxaanahu isagaa xumaan ka nasahan ilaahay oo ka dheer oo tacaala ka korreeye ilaa rajulayni laba nin ayuu ilaahay u qoslaa labadaa ninoo yaqtulu axaduhuma alaakhara midkood uu dilayo ka kale uu dilayo yadkhulaani labadaa nin oo yadkhulaani labaduba gelaya aljannata jannada gelaya kaannahu in la yidhi maxay ku dhacday saas dabeedna markaasaa laga jawaabo uhi yuqaatilu haada fii sabiili illaahi fayuqtalu yuqaatilu waa dagaalamayaa haadaakani waa ka la dilayee fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa jihaadkaa buu u dagaalamayaa isagoo muumina ayuu jihaadka gelayaa jihaadkaasna ku dagaallamayaa fa yuqtalu waa la dilayaa oo nin markaa gaaloo safka kale ku soo jiraa dilaya ninkii mujaahidkaa buu dilaya marka uu dilayo isagu markaa kan wax dilayaa waa gaal muuminkii waa dilay markuu muuminkii dilay ayaa isaguna waa toobad keenaya waa soo islaamayaa umma yatuubu allahu intaa dabadeed allah waa ka toobad aqbalaya amaa yatuubu allaahu allah waa toobaddu waafajinaya toobaddana waa ka aqbalaya cala alqaatili kii wax dilay fayuslimu waa islaamayaa fa yustashhadu isaguna waa shahiidnimo qaadanaya muttafaqun calayhi xadiidka bukhaariyo muslim baa isku waafaqay waa la isku waafaqsan yahy waxaa loo jeedaa bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa arrin cajiib oo la yaab leh laba nin oo midkoodka kala dilay oo labadiba ay jannada wada galeen iyadaan cadaabi u hormarin labadaa nin waxaa arrinkoodu ku dhacay ninna gaal buu markii hore ahaa ninna muumin buu ahaa muslim buu ahaa jihaadaya goobtii dagaalkee jihaadka iskaga hor yimaadeen markaasaa kii gaalkahaa kii muuminkee mujaahidka ahaa buu dilay markuu dilay dabadeed buu isaguna soo islaamay markan hore muslim ma ahayn markuu soo islaamay islaamnimadaasaa dembigii hore ka daadinaysaa amaa calimta ana alislaama yajubu maa qablah camr bnulcaas markuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo uhi yaa rasuul allahi waxbaan shardisanayaa waa markuu doonayay inuu islaamo wuxuu uhi camarow maxaad shardisanaysaa waxaan shardisanayaa buu ihi dembigayga hore in layga dhaafaan shardisanaya shardigaasaan dhiganaya waa islaamayaae markaasuu amaa calimta ana alislaama yajubu maa qablah camarow miyaanad ogeyn islaamnimadu dembiyadii ka horreeyey inay daadiso baabi'iso miyaanad ogaynoo hadduu qofku islaamo dembi hore inaan u jirin waxaallo wixii dembigii horeo dhan mulukh ya marka uu islaamo ayaa laga daadinaya qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf qur'aankaba waa ku suganta waxaad ku tidhaahdaa kuwa gaalada hadday kufriga ka reebtoomaan oo ka hadhaan yukfar lahum maa qad salaf waa loo dhaafayaa wixii hormaray oo dembi ah waa loo dhaafayaa sidaa ku dheh sidaa ku dheh ninkii kale dilay ninkaa muuminkaa dilay waa soo islaamaya markuu soo islaamana isaga laftiisuna waa shahiidnimo qaadanaya marka iyagoo laba shahiid ah yaa oo janno loo ballanqaadaa labaduba ay jannada ku kulmayaan waxaa laga qaadanayaa qofku dembi kastuu la yimaado in towbaddu u furantay towbaddana laga aqbalayo ninkani muxuu kulansaday wax dilay wuxuu kulansaday gaalnimo iyo qof muumina inuu duluu labadaba kulansaday kufrigii oo acdamu dunuubi ah oo dembiyada ugu weyn waa la yimi oo gaal buu ahaa mar labaadkana qof muumina ayuu markaas si badrheedha u dilay yaday caynkaa tahay buu toobad keenay toobaddiina waa laga aqbalay dembigii waa laga dhaafay jannaday noqotay inuu hor ka galo taasina waxay ku tusinaysaa toobaddu inay furan tahay ciddii toobad keentana allah ka toobad aqbalayo ayay markaa xadiiskanna tilmaamaya waana munaasabada uu keenay baabka uu keenay xadiisku wuxuu kaloo sheegayaa daxik in ilaahay lagu sifeeyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sifeeyey yadxaku allaahu subxaanahu wa tacaala ilaa rajulayn khalafku way awilaan qaarkoodoo waxay yidhaahdaan daxiga waxaa looga jeedaa laasimkiisaa looga jeedaayo sawaab laban laaban buu siinayaayo waa ka raalli noqonayaayo yacni weliba raalli ahaanshaha laftiisa sifanimo uma qabaan waxay u qabaan yadana markaysaga siday daxiga u awileen bay markaa raalli ahaanshahana u awilayaan oo sifo rido la yidhaahdo iyo sifo daxik la yidhaahdo in allah lagu sifeeyo ma qabaan ashaaciro iyo maaturiidiya ma qabaan iyo wixii la halmaala laakiin salafku waxa weeye waa sugi jireen oo lagama soo rarin saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam markay axaadiistaa maqleen inay awileen oo daahirkeeda ka leexiyeen ama yidhaahdeen allah ma qoslo lagama hayo taabiciintii dariiqa saxaabada raacday lagama hayo atbaacu taabiciintii dariiqa saxaabada raacdiya a'immadii marka waxa ahlu sunnaha ahaa ee marka ahaa mid laga hayo maaha khayrulquruunkii markaa arrin sugnaa oo ay marka waxa weeye culammadii ahlu sunna ku awili jireen ma aha taawiilaadka caynkaasa waxaa la yimi yacni markaa dadkii ahlulbidaca ahaa baa la yimi marka waxa weeye hadday waajib ahaan lahayd in la awilaa dee nebiga calayhi salaatu wasalaam waa caddayn lahaa saxaabadii nebigaa awili lahayd taabiciintii dariiqa saxaabada raacdaa awili lahayd nusuustaa sideeday u aqbaleen sideeday u qaateen daahirkeeda inay ku socodsiiyeen daahirkeeday ku socodsiiyeen iyagoo tashbiih u diidaya oo markaa odhanaya sifada markaa sifada khaaliqu sifada makhluuqa lama mid aho ma shabbahdo laysa ka milihi shay qaacidadu waxay tahay sifo kastoo allah isu sifeeyo ama nebigiisu calayhi salaatu wasalaam allah ku sifeeyo siday usoo soo aroortaa loo rumaynayaa tashbiihana waa loo diidayaayo kuwa khalqiga ma shabahdo lama mid aha baa la odhanayaa kayfka iyo qaabkana waa laga gaabsanayaa sifaadkana dariiqaasaa la wada marinayaa waxaa sifaatka qaar laga yidhahdaa kuwa kalena laga odhanayaa siday culammada ahlusunna qaacid ahaan ku yidhaahdeen alqowlu fii bacdi sifaati kaalqowli fii bacdin sida sifaatka qaar laga yidhaahdo baa kuwa kale laga odhanaya waa baab keliyo yani si keliya ariiqo keliya la wada marinaya ya yacni dariiqo keliya ayaa la wada marinaya weliba saxaabadu markaa inay daahirkeeda ku xambaareen waxaa ku tusinaysa axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay sifada daxiga inay markaa ku yidhaahdeen lan nacdama min rabbin yadxaku khayraa rabbi qoslaaya khayr ka waayi maynay saxaabadii yidhaahdeen rabbi qoslaaya khayr ka waayi mayno marka daahirkii inaynay ka leexin bay ku tusinaysaa iyaguna sidii ugu hadleen siduu nebigu u itlaaqay ay u idlaaqayeen xarafay ka daba keeneen nebiguna ka dambaysiyeen inay jirin nebiguna kuma inkirin waa u taqhriiriyey fahamka ay sidaas yadaa u fahmeen nusuustana waxa weye waa in saas loo aqbalaa tashbiihana laga nefiyaa sida allah loogu sugayo daata aan dawaadka makhluuqaadka la mid ahayn ayaa sifaatkana saasoo kalea la odhanayaa sifaatka ilaahayna sifaatka khalqiga lama mid ahaa sifaatka qaar waxaa laga yidhahdaa kuwa kalena laga odhanaya wallahu aclam baabka saddexaad baabu sabri durba laba baab baa dhammaaday baabka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay baabu sabri sabirka baabkiisuu ku saabsan yahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow isbiruu sabra wa saabiruu la sabirtama oo gaalada markaa intaad la sabirtantaan ka sabir badiya waa mufaacalo yacani iyaguna waa sabrayaan idinkuna sabra markaa sabirka inaad kaga raysaan oo ka badisaan taas iyadaa isku daya waraabiduu ku sugnaada faramaha markaa jihaadkana ku sugnaada nusakha qaarkood waxay ku kaaftoomayaan intaa wasaabiruu oo wa raabituu ku dari maayaan nuskhada daaru minhaaj lama socoto cibaaradaa kuma darin wa qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wa naqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat allah baan ku dhaartaye lanabluwannakum idinku imtixaanna oo idinku imtixaanna oo waa idinku imtixaanaynaa bishayin wax baannu idinku imtixaanaynaa qadar min alkhawfi cabsi ah waljuuci iyo gaajo ah wa naqsin iyo nuqsaan ah min alamwaali xooluhu ay nuqsaamaan oo maalkiinnu dhinmo iyo waalanfusi yacni nafuhu ay nuqsaamaan waasamaraati iyo midhuhu inay nuqsaamaan intaasaan idinku imtixaanaynaa wabashir u bushaaree alsaabiriina kuwa sabraaya u bushaari wa qaala tacaala allah waxau yidhi innamaa yuwaffa asaabiruuna waxaa loo wafaynayaa oo loo dhammaystirayaa oo qudha assaabiruuna kuwii sabraayey ajrahum ajarkoodaa loo dhammaystirayaa bikayri xisaabin xaaluu xisaab la'aan ku dheehan yahay oo xisaab ka madhan yahay waxaa loo jeedaa uu fara badan yahay waayo caadatan waxaa la yaqaanaa aadamigu waxay yidhaahdaan waxaasi xisaab ma leh waxay u isticmaalaan shayga faraha badan leh war waxaasi cadad iyo xisaabtoonna ma leh bini aadamku maadaama waxa faraha badan leh aanu tirin karin dee wuxuu odhanayaa markaa xisaab male shaygaas iminka haddii qof lagu yidhaahdo ciidda dhulka tiri dee ma tirin karaa war waxaasi cadad iyo xisaab ma buu odhanayaa cadad iyo xisaab waa leedahoo ilaahay markaa tirada intay tahay ciiddu cidda arlada ku sugan intay tahay ilaahay waa garanaya yacni waxa weeye allah waa garanaya cadadka ciiddu intay tahay waa garanaya laakiin bini aadamka maadaama aqoontiisa iyo garashadiisu iska xadidan tahay waxa faraha badan lehna aanu tirin karin ba caadadu waxay ku dareertay walow markaa waxa weeye cusriba ha noqoto wax lagu tirin kara dhib eh inay yidhaahdaan waxaasi xisaab ma leh qur-aankuna wuxuu ku yimi bilisaani carabiyi mubiin luqa carbeed oo bayin oo waadixa ayuu ku yimi maadaamuu sidaa ku yimi usluubka yaqaaneenay ku khitaabi jireen baa lagula khitaabay sidaasaa loo yidhi bikayri xisaabin ee ajarka ilaahay uu siinaayo cadadka uu yahay allah waa garanaya waxaa loo jeedaa ajar fara badan ayuu allah ajar siinaya acmaasha marka laynoo sheegaayo waxyaalaha saalixaadka ee wanaagsan labalaabla labalaabo waxa ugu yar toban goor man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha hal xasane hadduu la yimaado toban la miduu leeyihi qaarkoodna ka badan baa loo labanlaabaa toban goor in ka badan toddoba boqoloo goor baa loo labanlaabaa mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamathali xabatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabbah wallahu yudaacifu liman yashaa toddoba boqoloo goor in loo labanlaabayo wixii jihaadka lagu bixiyey ayaa allah inoo sheegay oo waxay jihaadka ku bixinayaan waxay markaa ka dhigan tahay sidii waxa weeye markaa eh, yacni markaa sarac soo baxay oo markaa badar bixinaya xabuub oo sabuul toddoba xaboo sabuula ku yaallo mid walba boqol xabbuu koobsanaya toddoba xaboo sabuula oo min boqol ah toddoba eh, lagu dhuftay boqol waxay noqonaysaa toddoba boqol ka badan ma la labanlaabaa haa waxyaalaha qaarkood ka badan baa la labanlaabaa ashyaada qaarkood labanlaab ka badan toddobada boqol baa la labanlaabaa oo waxaa lagu tilmaamay wallaahu yudaacifu liman yashaa baa lagu tilmaamay yacnii ay akara min dalik waana soo aroortay adilada qaarkood iyadoo laynoo tilmaamayo acmaasha qaar in markaa waxayn aad loo labanlaabayo xadiiskii tilmaamayay dikriga suuqa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu ilaa aakhirihi qofka markaa akhriya muxuu sheegayay alfa alfa xasana hal malyan oo xasana loo qoraa hal malyan oo dembigana waa laga daadiyaa waa tadciif aad u badan ahlucilmiga qaarkoodna xadiiska waa quweeyeen inkastoo culammada qaarkood ay cilla u sheegeen saas aawadeed bay culammadu waxay yidhaahdaan man ghalabat aaxaaduhu casharaatihi faqad halak qofka midhmidhkiisu ay ka ghaalib noqoto ka miisaan badato toban tobankiisa kaasi waa halaagsamay oo waxyaalaha dembiyada ah dee xagga cadadkiiyo tirada lagama labanlaabo yaa xagga kayfka in laga labanlaabo mooye xagga tirada lagama labanlaabo dembi kastoo lala yimaado markaysaga hal markaa dembi baa loo qoraya laakiin dembiga loo qorayaa kala cuddoon oo kala waaweyn ah, dembiyada qaarkood waxaa loo qorayaa sayi'a keliyoo weyn qaarna waxaa loo qorayaa sayi'a keliyoo yar yacni marka waxa weynaanta qudheeda markaysaga maraatib ah wahaakada marka macnaha waxaa loo jeedaa yacni dunuubtiisii midhmidhka lagu abaalmarinaayey oo bimacnaa halhal dembi loo qorayey halhalkiisaasi kay ka qaalib noqoto ka fara badato toban tobankiisa xasanaadkiisii toban toban ugu yaraan loo labanlaabayey dee kaasi waa halaagsame macnaa laga tilmaamayaa saas weye wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walaman sabara walaman sabara kii sabra wa ghafara dhaafo cafiye ciddii markaa dembi ka gashay inna daalika madkuurka la soo sheegoo sabriga iyo ghufraanka ah sabirka iyo dhaafitaanka iyo cafinta ah la min casmi alumuur wuxuu ahaaday umuuraha in la goosta ay fiican tahay ayuu ahaaday oo in la goosta ay tahay ay minhu yacnii kaas manka loo celiyo raabidkii wuxuu noqonayaa damiirka markaa la qadaraayo wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi istaciinuu bialsabri waalsalaa istaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka kaalmaysta wasalaati iyo salaadda kaalmaysta yacnii waxyaalaha marka waxa weeye masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ah waxaa lagaga bixi karaa sabirkaa lagaga bixi karaa salaaddana waa la kaashadaa yaa oo marka qofka masaa'ibtu ku dhacaan dee inuu markaa tukado way fiican tahay saas aawadeed baa xadiiskii nabiga sala allahu alayh wasallam ay ku soo aroortay imaam axmed wakayruhu soo wariyeen kaana idaa xasabahu amrun fazica ila asalaa wuxuu nebigu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam arrin hadduu ku soo darriyo yacni dhibaato ahi salaadda xaggeeduu u argagixi jiray salaadda xaggeeda ayuu u argagixi jiray wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walanabluwannakum aywa wallaahi lanabluwannakum idin imtixaanne oo idin imtixaanne oo idin imtixaanne nuun tawkiid musaqala ku sugan xataa naclama ilaa aanu ka ogaanno almujaahidiina kuwa jihaadaya aanu ka ogaanno ogaal abaalmarinta iyo sawaabkiiyo ciqaabka ku tacalluqaayo minkum xaalay idinka idinka mid yihiin waasaabiriina iyo kuwa sabraayo ilaanu ka ogaanno horeba ilaahay waa u ogaayo cilmi u kordhi maaye yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana wuxuu markaa allah ogaa wixii hore u jiru ogaa yaclamu maa kaana wamaa yakuunu iyo waxa jiri doona ayuu ilaahay og yahay wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuunu wuxuu kaloo allaah og yahay waxaan jirayni hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu allah og yahay xataa waxaan dhacaynin hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeen buu allah og yahay wax ka qarsoone allah ma jiro cilmi u kordhayaana ma jiro wax kastoo dhacayana allah waa ogaa xataa maxaa looga jeedaa xataa naclama xataa naclama waxaa laga tilmaamayaa markii hore ilaahay wuxuu sii ogaa inay samayn doonaan oo sidaa ay u dhici doonto marka dambana wuxuu markaa ogaanayaa oo uu ogaa yacni markaa waxa weeye inuu markaa ay wixi dhacday waana arkayaa waatay ka cabbiraan culammada qaarkood cilmu duhuur ay ka cabbiraan oo shaygii la ogaa ilaa ay ka dhacayso oo sidii loo ogaa ay u dhacayso allah u ogaa marka markii horena inuu jiri doonu allah ogaa markan shaygu dhacayna wuxuu og yahay inuu dhacayba inuu dhacay buu ogyahy marka cilmi ilaahay u kordhay ma jiro waa ogaal abaalmarinta iyo sawaabkiiyo ciqaabku ku tacalluqaayo ayuu allah ogaanayaa oo khalqiga wuxuu ka ogaa inay samayn doonaan kuma sii ciqaabo ilaa ay sameeyaan dee markay sameeyaan ayuu markaa ka abaalmariyaa hadday tahay marka waxa weeye ajar hadday tahay iyo hadday ciqaab tahay mid walba inaad shaygaas samayn doontaan ogaa sidaas aawadeed baan markaa ciqaabtaa kuu marinayaa yacni marka waxa macnuhu ma aha ama sidaa aawadeed baad ajarkaa ku heshay inaan sii ogaa inaad markaas samayn doonto macnuhu saas ma waxaa loo jeedaa ficlan inay la yimaadaan oo ashyaadii dhacdo ayaa laga tilmaamaya walaayaatu fi lamri bisabri wa bayaani fadlihi kasiiratun macruufa alimaam annawowi waxa uu yidhi walaayaatu aayadaha fi lamri bisabri xaalay aayaadkaasi ku saabsan yihiin amarka amarka sabirka la amrayo ama alkaa'inatu qadaro ku tacalluqsiiye mubtada in wax laga xaaleeyo culamada qaar baabaa diidanay wal aayaatu aayadaha fi lamri alkaa'inatu ku sugan fil amri amarka la amraayo bisabri sabirka la amrayo ku sugani wa bayaani fadlihi iyo caddaynta la caddaynaayo fadligiisa sabirka fadligiisa alla caddaynaayo aayadaha ku sugani kafiiratun waa fara badan yihiin macruufatun waana la yaqaano waa la garanayaa baabkan aynu joognaa waa baabu sabri sabirka waxa weeye naftii in la xabiso weeyaan oo waxa weeye wakhtiga masaa'ibta yacni marka waxa weeye sheegashada iyo cabashada iyo markaysaga maryaha in la jeexjeexa iyo markaysaga in la ysgargaraaca iyo baroor in lala yimaado iyo waxyaalaha noocaasoo dhan laga adkaysto layska daayiyo eh, taacaadkana markaa nafta lagu xabiso oo lagu sabro naftaa lagu xabisaya taacaadka macaasidana waa laga xabisayaa taasaa waxaa la yidhaha sabir sabirkana wuxuu u kala kacaa saddex nooc buu u kala kacaa nooc waxaa la yidhahdaa asabru cala ataacaat waa in lagu sabro taacooyinka wixii taaca iyo khayr ah in lagu sabro oo nafta lagu markaa xabiso oo lagula dadaalo naftu inay la timaado marka dambena ku sugnaato waa taacadii iyo ma'muuraadkii baa lagu sabraya iyo alsabru cani almacaasi macaasidiiyo dunuubta in laga sabro oo laga adkaysto oo nafta laga celiyo oo lagu xabiso inay naftu la imanin qofku aanu ku dhicin iyo alsabru cala alaqdaari almu'lima ama cala almasaa'ib iyo in lagu sabro musiibooyinka iyo dhibaatooyinka in lagu sabro lagu adkaysto saddexdaa nooc baa sabirka loo qaybiyaa sabirkana fadligiisu waa weyn yahay sideedana wax kasta oo wanaagsan fi dunya waalaakhira waxaa lagula iman karaa sabir sabir la'aantii lalama iman karo yacni shayga markaa waxa wanaagsan lalama iman karo xataa hadduu qofku doonaayo inuu marka waxa weeye tacab adduunye iyo markaysaa waxyaalo marka adduunye ahaan wanaagsan inuu ku dadaalo hadduu doonaayo biduuni sabrin ma awoodi karo shay kastoo wanaagsan fi dunya walaakhira waxaa lagu gaari karaa sabirkaa lagu gaari karaa iimaankii sabir buu u baahan yahe oo salaaddii sabir bay u baahantahoo soonkii sabir buu u baahan yahe oo zakadii sabir bay u baahantaho jihaadkii sabir buu u baahan yahay oo wanaagga in la amraa sabir buu u baahan yahy wahaakada macsi kasta iska daynta la yska daayaa sabir bay u baahan tahay haddama aragtaa musiibo kastoo qofka la soo kulantaa sabir bay u baahan marka sabirka baabkiisu waa waasic saas aawadeed baa sawaabkiisu u weynaaday camallada kale marka laynoo sheegaayo abaalmarinta waxaa laynoo sheegaa cadad iyo tiraa la sheegaa isaga cadad lama sheego innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab lama odhan toddoba boqoloo goor baa la labalaabaya lama odhan cadadka intaasaa la labalaabaya xisaab la'aan baa loo wafaynayaa abaalmarintiis ciddaa sabirtay laakiin sabirka waa inuu u sabraa liajli illaah yaa inuu raganimo muujinayo nin raga yahay oo nin bireed yahay oo dadka inuu markaa taa tusayo waa in muraadkiisu aanu ahayn arkaa iyo maqlaayo istusnimo waynana ka ahayn liajli illah waa inuu u sabrayaa haddaanu liajli illah u sabrayn waxba tari maayo sabirkaas isagu dhib ku yahay hadduu markaa istusnimo uga jiido waa inuu liajli illah u sabraa mar labaadka marka ugu horraysee musiibadu ku dhacdo waa inuu sabraa wuu inoo keeni doonaa innama asabru cinda asadmati aluulaa insha allahu waa inoo iman doonaa xadiisku yahay wuxuu markaa sabirka wanaagsan yahay waa marka ugu horraysay qofka musiibadu ku dhacdo sabirku la yimaado ee sabirka sabir taagwaa inuu la yimaado yacni ka noocaasi isagu markaa waxa weeye faa'iide male inuu qofku marka hore markaa waxa weye yacni markaa musiibadii ay ka madax marto u baroorto oo maryaha jeexjeexo iswaalwaalo oo markaysaa dhulka isla dhaco marka dambe uu naftiisa dhibo dabadeed ee uu rafaado inuu idha haddaba waa iska sabrayaa kaasi sabirkii la rabay ma aha marka ugu horrayse musiibadu ku dhacdo inuu qofku sabro kaasaa markaa fadliga markaa uu ku sugan yahay oo sabriga maxmuudka ahi kaasuu yahay sabirku waa qaraar yahay laakiin caaqibadiisa fiican alsabru mislu ismihi murun madaaqatuhu walaakin cawaaqibuhu axlaa min alcasali sabirka dhadhankiisu waa qaraar yaa wuxuu la mid yahay magiciisuu la mid yahay magaciisu waa maxay wuxuu tilmaamayaa asabir waxaa la yidhaahdaa dacartaa la yidhahdaa bacdaa laakiin lahoos dhigaa isaga asaalatan ikhtiyaarka laakiin marmar baa waxa dhacdaa in waxa weeye markaa bacda lafteeda la reebo markay daruratu shiciriya wax la mida ku jirto oo asabru inta la yidhahdo asabiru loo jeedo dacartii loo jeedo marka wuxuu idhi sabirku magiciisu la mid yaho sida magiciisuba dacar u yahay baa murun madaaqatuhu dhadhankiisu uu qadhaari yahay walaakiin cawaaqibuhu axlaa min alcasali ha yeeshee cilib dembeedkiisa ayaa malabka ka macaan xadiiska soddonaad wa can abi maalikin alxaaris bni caasimin alashcariyi radia allaahu canhu qaal imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abi maalik alashcari wuxuu ka soo wariyey abi maalikin alashcari wuxuu ka soo wariyey magaciisa waa la ysu khilaafay maxaaris baa la yidhahdaa mise lama yidhaahdo imaamu nawowi isagu tarjiixiisa ayuu ku qoray sida uu isagu arjaxayo ayuu markaa qoray yacni saxaabadana saddex baa ku jira mid walba la odhan jiray abi maalik alashcari saddexda laba magacooda waa laysla ysla ogol yahay labo magacooda waa laysla ysla ogol yahay midna magaciisa waa laysku khilaafay ka xadiiskan soo warinaya waa kii magaciisa laysku khilaafay toban qowl baana magaciisa ku sugan baa la casharatu aqwaal alxaaris wuxuu ka mid yahay magacyada markaa waxaweye tobanka ahe la sheegay ayuu ka mid yahay axaadiis buu soo wariyey aan badnayn oo soddon xadiis ka yar ayuu soo wariyey muslimna laba xadiis buu u wariyey laba xadiis oo midkan yahay ayuu muslimna u wariyey wa can abi malikin alxaris bni caasimin alashcariy radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulku waxau yidhi altuhuuru shatru liimaan altuhuuru tahaaro qaadashadu in tahaaro lala yimaado shatrul waa iimaanka qayb ka mid ah nus ka mida weeye adduhuur iyo addahuur dacda in la kordhigo iyo in la gudo laba macnay kala leedahay midna waa ficilkii midna waa isimkii addahuur dacda marka la kordhigo waxa lagu tahaaro qaataa la yidhaahdaa biyaha lagu tahaaro qaadanayo tahuur baa la odhanayaa wa anzalnaa min alsamaa'i maa'an tahuuraa tacdu waa kordhiganta waa shaygii marka waxa weeye mutahirka ah ee lagu tahaaro qaadanayay yaa alaahiru binafsihi almutahiru lighayrih adduhuur isagu waa ficilkiibuu noqonayaayo waa masderkii hariibsani marka lagu yidhaha ficilko dee masderku waa ficil xaqiiqiya waatay culamada qaarkood ka cabbiraan oo afcaasha la yaqaanee maadigi iyo mudaarici iyo amarkana ay yidhaahdaan waa afcaal silaaciya marka markaad ku aragto iminka shuruuxda iyagoo ku odhanaya adduhuuru waa alficilu ficilkii weeye waxay u jeedaan waa masderkii oo masderku waa alficilu alxaqiiqi afcaashan la yaqaanee marka waxa weeye laga warramaana waxay yihiin marka waa alafcaalu asinaaciya afcaashii sinaaciga ahayd weeye marka waa tahaara qaadashadiiyo tadahurkii ah saas weeye saasoo kale waxaa la mida wuduu iyo waduu wuduu waa weysaysiga weeye la weysaysanaayo alwaduu'na waa biyaha lagu weysaysanayo weeye waa kuwa lagu weyse qaadanayo waduu' baa la odhanayaa xarafka ugu horreeyo faaulkelima ahi wuu kor dhigmayaa marka loo jeedo waxaa lagu wayse qaadanaya ama lagu tahaaro qaadanayo marka adduhuuru tahaaro qaadashada la tahaaro qaataa hee shatrul iimaani iimaanka nuski weeyi waa iimaanka qayb ka mid a ah. walxamdu lilaahi erayga alxamdu lilaah in la yidhaahdo allah loo mahadnaqaa tamla'u waxay buuxinaysaa almiisaana miisaankay buuxinaysa miisaankii xasanaadka ayay buuxinaysa ila xasanaadka iyo sayi'aadka kafadaa la saaraya miisaan kafada leh ayaa la saaraya marka eh, miisaankii bay buuxinaysaa miisaankii xasanaadka qaybtii kafadii marka xasanaadka ayay buuxinaysa wa subxaana allaahi walxamdu lilaah wa subxaana allaahi subxaana allah in la yidhaahdo allah isagaa xumaan ka nasahanoo ka dheer la yidhaahdo walxamdu lilaahi mahadnaqoo dhan baa allah la gaar yahay oo markaa waxa weeye allah la khaas yahay tamla'aani labaduba waa buuxinayaan aw tamlow ama waxay buuxinaysaa maa bayna asamaawaati waalard inta cirarkiiyo dhulka u dhaxaysa ayay buuxinaysaa raawigaa shakiyey ma tamla'aani buu yidhi mise tamla'u buu yidhi laba shay baana la soo sheego waa subxaana allah iyo walxamdu lilaah marka tamla'aani haddaad eegto lafdigeeday waafaqaysaa ila waa laba eh labadaasi waxay buuxinayaan maa bayna asamaawaati waalard tamla'u marka la yidhaahdo waa mufrad damiirka markaa ku sugani mufrad buu noqonaya arrinka la soo sheegayna laba shay weeye see laba shay loogu celinayaa mufrad loogu celinaya yaa tamla'u markaad tidhaahdo hiya yacni markaad sidaad tidhaahdo see loogu celinayaa waxaa loogu celinayaa waxay noqonaysaa yacni marka almadkuura in laga tilmaamaayo taa la soo sheegay ta la soo sheegayna hoosta maxay ka tahay waxay ka tahay labay hoosta ka tahay sidaasoo kale markaa waxaa lagu sameeyaa had iyo jeer ismu ishaaraha waxay u noqonayo ee lagu tilmaamaayo ayaa madkuur loogu celiyaa shay mutacadida hadduu u noqonayo laakiin wakhtiyada qaarkood baa damiirka la mariyaa mujraa ismi alishaara meeshii ismulishaaraha ayaa la mariyaa marka halkaasaa la marinaya markaan wasalaatu salaadu nuuru nuur weeye waasadaqatu sadaqaduna burhaanun xujo iyo daliil cad weeye oo caddaynaya wuxuu caddaynayaa qofka iimaankiisa ayaa sadaqadu caddaynaysa inuu markaa iimaan leeyahay yaa taasay caddaynaysa wasabru sabirkuna diyaa'un ilays weyn weeyi ilayska weyn baa diyaa loo isticmaalaa ilayska qoraxdoo kale ayaa waxa la yidhaha diyaa ilayska dayaxana waxaa la nuur baa la yidhahdaa walqur'aanu qur'aankuna xujjatun laka adigu xujo kuu yaho kuu doodaya aw calayka ama adigu xujo kugu yahayoo kula doodaya kugu buuxinaya marna aduu kuu doodayaa marna aduu kula dacwinayaa oo kugu buuxinaya kullu nnaasi yaqduu nebigu wuxuu idhi calayhi salaatu wasalaam dadka dhammaantood waa hayaan maxay dabad samaynayaan fabaa'icu nafsahu markaa way qaybsamayaanoo waxay u qaybsamayaan fabaa'icu nafsahu mid naftiisii waa iibiyey oo fa muctiquhaa waa xoraynayaa naftoo naar buu ka xoraynayaa bimacnaa camal u sababaya inuu naar ka xoroobo ayuu la imanayaa aw muubiquha ama naftiisa waa halaagayaayo wuxuu ku cadaab mudanayo ayuu la imanayaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu ka warramayaa ashyaa badan buu ka warramayaa kow wuxuu ka warramayaa tahaaro qaadashada la tahaaro qaataa in qayb iimaanka ka mida ah ay tahay tahaaradu waa laba nooco waa tahaaro xisiya iyo tahaaro macnawi ah ya tahaaro xisi ah iyo tahaaro macnawi ah tahaarada xisiga waxay noqonaysaa waa taharada najaasaadka laga la yska taahirinayo iyo tahaarada marka waxa weeye xadasyada la yska taahirinayo yacni xadasul akbar iyo xadasul asqar in laga tahaaro qaadanayo iyo najaasaadka in laga tahaaro qaadanayo kullu daalika waa tahaaro xisiya iimaankayna ka midta oo qofku najaasadii inuu iska dhowro iska ilaaliyo iska maydho oo uu istijoodo oo meeshii najaasa kaga dhacdo dharkiisa iyo jidhkiisaba ka maydho waxay ka mid tahay dee iimaankay ka mid tahay waa min aliimaan waa shay iimaanka ka mid ah inuu xadasyada ka tahaaro qaato waa markaysaa qayb iimaanka ka mida ah weeye marka taasi waa tahaaradii xisiga ahayd weeye ya bacdu ataabiciin waxay yidhaahdeen tahaarada yacni laga tahaaro qaataa yacni najaasada iyo markaa waxyaalaha najaasada iyo xadasyada laga tahaaro qaataa waa fiican tahay ya laakiin tahaarada sii fiicani waa maxay waa altahaaratu min addunuub waa dembiyada in laga daahir noqdo oo layska nadiifiyo ile dembiyadu wasakh bay ka dhigan yihiin nijaas ya yacni taasina waa tahaaradii macnawiga ahayd weeye waa tahaaradii macnawiga ahayd weeyaan marka dhammaan marka waxa weye anwaacda tahaaradu waxa weeye iimaankay markaa ka mid tahy iimaanka ayay ka mid tahy dahaarada markaa waxa weye xisiga ahina waxa weeye waa mid fiican oo iimaanka ka mid a ah. alxamdu lilah waxay buuxinaysaa miisaankay buuxinaysaa miisaanka xasanaadka saas aawoodee waa in la farabadsadaa yaa allahna waxa weeye waa jecel yahay in loo mahad noqo ina allaha la yardaa can ilcabdi yaakulu laklata fayaxmaduhu calayha wayashrabu alsharbata fayaxmaduhu calayha allah wuxuu ka raalli noqdaa addoon yacni markaa qurqura biyaa cabbaya oo allah ku mahadinaya yacni cunto cunaya hal mar la cuno sida hurmo oo kale oo deedna allah ku mahadinaya allah raalli buu ka noqdaa waa jecel yahay ya marka waxa weye dikriga in lagu dadaalo hadday tasbiix tahay hadday taxmiid tahay hadday tahliil tahay laa ilaaha ila allah allahu akbar alxamdu lilah subxaan allah yacni sida haddii dikriga la farabadsado miisaanka xasanaadku waa weynaanaya ya waa badanaya waa cuslaanaya kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim laba kelmadoo carabka ku fudud miisaanka ku culus allah agtiisa laga jecel yahay waa subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim ya yacani qofkii isagoo iska fadhiya oo aan markaa waxaa weeye markaa camal markaa fara badan aan qabanayn ayuu sawaab fara badan ku helayaa ku gaadhaya sawaab fara badan ayuu ku gaadhaya subxaana allahi alxamdu lilah labadu waxay buuxinayaan maa bayna asamaai waalard waxay ku xidhantahy waxa qalbiyada ku sugan camalladu waxay ku kala fadli bataan maaha tiradooda waxay ku kala fadli bataan waa maa fi lquluub maa sabaqahum abubakrin bakrin bikasiiri salaatin walaa sawmin walakin bishayin waqara fii sadrih abubakar saxaabada kagama hormarin oo kagama fadli badan inuu ka salaad badnaa inuu ka soom badnaa laakiin wuxuu kaga markaa fadli batay bishayin waqara fii sadrih wax qalbigiisa degey alcallaamatu ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa laba qof baa laba salaadood ay tukadeen oo muuqaalka isaga eg ayaa markaa sawaabkooda iyo ajarkooda waxa u dhaxaynaya kamaa bayna asamaa'i waalard inta cirkiiyo dhulka u dhaxaysa suurada muuqaalka waa isla nooc laakiin fadligay ku kala tageen iyo ajarka waxay u kala tageen waxa qalbiga ku sugan marka la yidhi waxa weye waxay buuxinaysaa subxaana allah iyo alxamdu lilah maa bayna asamaawaati waalard waxaa loo jeedaa waa marka waxa weeye qalbiga waxa ku sugani dee uu laabudan yahay ya waxa qalbiga ku sugani markuu weyn yahay hadday ikhlaaska iyo xubbiga iyo markaysa marka waxaan yani sida uu kula imanayo iyo sidqigay ka tahay iyo khushuucda uu ku khushuucayo iyo waxa uu afka ka leeyahay qalbigiisa inay ka soo baxayaan markay caynka iyadaa tahay baa sawaabka weyn uu ku sugnaanaya ila dikrigu wuxuu u qaybsamaa dikrulqalbi iyo dikrulisaan iyo dikruljawaarix qalbiga in allah laga xusayo afkana laga xusayo jawaarixdana laga xusayo dikriga qalbigu wuxuu noqonayaa waa khushuucda iyo ikhlaaska iyo markaysaga waxa qalbiga ku sugan ya ee qofku kula imanayo yacni sida kiirada le uula imanayo ikhlaaska uu kula imanayo xubiga uu kula imanayo waa dikrulqalbi oo waxaasi markay soo baxayaanna qalbiga uu ka odhanayo wax qalbiga ka soo baxay ay yihiin qalbigu meel kale aanu ku maqlayn afkana inuu allah ka xusayo afkana ka odhanayo jawaarixda xuskoodu maxay noqonayaan jawaarixda xuskooduna waxay noqonayaan iyaduna la khushuucaan oo indhuhu la ooyaan oo jidhku qabandhacyoodo oo jirdhacoodo ya waa dikrigii jawaarixda weyi indhaha dikrigoodii wuxuu noqonayaa oohinta ilahay xuskiisa uu la ooyo wa rajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah toddobada carshiga ilaahay la hadhinayo maalinta qiyaame waxaa ka mid ahaa warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah nin ilaahay xusay isagoo keligii ah oo aan cidi wehelin dad aynay la joogin ya oo dabeedna indhihiisu ay ilmeeyeen indhihiisu ay ilmeeyeen laakiin afka keliya haddii laga yidhaahdo qalbiga aanu ka soo bixin dikrigaasi oo isagoo adduunyo iyo wax kale iskaga mashquulsan uu afka ka daldalo waxaan qalbigii markaysa markaa aanu markan yacni markaa aan ka soo bixin ya laakiin ilaahay dartii uu ula imanayey laakiin khafle uu qalbigu ku sugan yahay sawaabkiisu waa ka yaraanaya laakiin markuu dhammaystiran yahay sida uu yidhi subxaana allah iyo walxamdu lilaah waxay buuxinaysaa inta cirarkiiyo dhulka udhaxaysa salaaddu waa nuur nuur weeyo nuur macnawiyana waa tahay nuur xisiyana way noqon doontaa nuur macnawiya waa tahoo qofka macaasidiiyo xumaantii bay ka dambaalaysaa ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar waa nuur macnawi ay yidhahdeen marka ictibaarkaa laga eego macaasidii dee dulmay ka dhigantahay iyo mugdi mugdigii macaasiday ka celinayse waa nuur macnawiya nuur xisiyana waa noqon doontaayo ciddii markaa salaaddaa la imanaysay aakhiro waa nuuraysaa nuurka xisiyana waa u sababaysa sadaqaddu waa burhaan waa daliil caddaynaya cidda zekada gudatay ee sadaqadda bixisay inay muumin tahay waa daliil caddaynaya mar hadduu ilaahay dartii u bixiyey waxaa u sharti ah dee inuu ilaahay dartii u bixiyey daacana ku bixiyey ya ikhlaaskiiyo mutaabacadii inay ku sugantahy markaas waxay noqonaysaa shay caddaynaya iimaankiisii caddaynaya ayay noqonaysa laakiin hadduu istusnimo iyo wax la mida u bixiyey waxay ka dhigan tahay sadaqatun yani markaa kala sadaqa sadaqada aan sadaqa ahayn oo kale sadaqada maxaa sadaqa loo yidhi min asidqi baa laga keeno in iimaanku ka dhab yahay tilmaamaysa wa min asidqi baa laga keenay wasabru diyaa sabirku waa ilays weyn weey waxaa laga tilmaamayaa maadaama la yidhi sabirku waa ilays weyn salaaddiina layidhi waa nuur nuurkan laynoogu sheegay ka dayax diyaagana laynoogu sheegay ka qorraxda waxaa laga tilmaamayaa in marka waxa weeye sabirku dee aad u muhim yaho camal kasta u baahan shay kastaoo khayroo uu la imanayo biduuni sabrin lama iman karo mana daa'imi karo hadduu la yimaadana ma daa'imi karo shay kastoo xumaana oo iska daynayo sabir la'aan iskama dayn karo shay kastoo musiibo ah yacnii si ilaahay kaga sawaabinayo ka ajar siinayo kagama bixi karo biduuni sabrin saas aawadeed tacalluqaadka uu ku tacalluqa ayaa weyn xataa salaadda lafteedii ruuxu ma daa'imi karo lamana iman karo sabir la'aantii saasaa diyaal loogu magacaabo acmaasha dhammaanteed baa u baahan qur'aanku marna xuju kuu yaho aduu kuu dacwinayaa qur'aankii mar aduu kuu dacwinayaa waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina asiyaama waalqur'aana yashfacaani lisaaxibi soonka iyo qur'aankuba cidda u saaxiibkee la timaadda oo qur'aanka akhrida soonkana soonta way u shafeeco qaadaan iyagaaba shafeeco qaadaya way u dacwinayaan waana u shafeeco qaadaya ya marna waa qur'aanku waa la dacwinaya oo isagaa ku buuxinaya odhanaya ilaahayow maalintiina iguma camal falin habeenkiina waa iga seexdo waa i dayacay ya shakhsiganaad qur'aanka bartay ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdee ilaahu waa i dayacay maalina iguma camal falin wixii laygu sheegay aan ku hadlayey waxa weeye markaysaa wuu khilaafi jire uma aaba yeeli jire saasuu u jiiri jire imana akhrin jirin yani waxa weye saasuu i dayacay isagii baa la dacwinayoo ku buuxinaya marka waa in lagu dadaalaa qur'aanku inuu adiga kuu dacwiyo sababta markaa inuu kuu dacwiyo siduu kugu dacwin lahaa waa in markaa lagu dadaalaa ilaahayna waafajiyo allahuma wafiqna allahuma wafiqna lima tuxibu watarda dadka dhammaantood waa ka lahayaan dad waxay u qaybsamaan mid naftiisii gaday oo ilaahay ka iibiyey in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna hal adullukum cala tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billahi wa rasuulih yacni waxa weeye gadista waxaa laga tilmaamayaa jannadii iyo naftaa la ysku beddelanayaa oo naftii waxaa markaa lagu bixinayaa daacada iyo khayrkaa lagu bixinaya daacada iyo khayrka ayaa lagu bixinaya iimaanku ugu horeeyo yaa yacni marka acmaasha kale saalix marka ay ku xigaan jihaadku uu ka mid yahay acmaashaa saalixa maaha waxa lagu gadoo keliya in laga tilmaamayo in jihaad ku gaar yahay laga tilmaami maayo yacani waxa weeye khayrka uu qofku sameeyo oo dhami hadday tahay iimaan iyo waxa kale marka waxa weeye hoos imanayaba dhammaan waxay ka dhigan tahay yacni markaa naftii oo waxa weeye markaa la gadayo oo waxa weeye janno lagu iibsanayay ka dhigantah ya saasay ka dhigantah fabaa'icu nafsahu fa muctiquhaa dabeed naartuu ka xoraynaya aw muubiquhaa ama waa halaagaya marka labadaasunbuu qaybsamaya mar kastaba wuxuu ka dhigan yahay qofku mid waxa weeye markaa ama xaggii jannadu u socda ama xaggii naarta xadiiska koob iyo soddonaad wa can abi saciidin sacdi bni malik bni sinaan alkhudriy radia allahu canhu ana naasan min alansaari sa'aluu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam abu saciidin alkhudri waxa uu yidhi waxa uu sheegay anna naasan in dad oo min alansaari ansaarta ka mida ah, ayaa sa'aluu waxay weydiisteen allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay yacni maal bay weydiisteen fa actaahum waa siiyey sa'ala waxay qaadataa laba mafcuul bay qaadanaysaayo la weydiistaha la weydiisanaayo iyo shayga su-aashu ku dhacayso laa yas'aluuna annaasa shay'an labadii mafcuulba waa la sheegay dadka waxba weydiisan maayaan marka lagu socdo shay shay'an inay tahay mafcuulkii labaad aan la odhan masarkii bay ka naa'ibta waaya marka mafcuulkii labaad baa la xadfay sa'aluu waxay weydiisteen rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bay weydiisteen yacni maalan baa loo jeedaa xoolay weydiisteen fa actaahum waa siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam suma sa'aluuhu haddana mar labaad bay weydiisteen fa actaahum haddana waa siiyey xataa nafida ilaa uu dhammaaday bay marba weydiisanayeen maa cindahu ay alladii kii istaqarra cindahu nebiga agtiisa ku sugnaa calayhi asalaatu wasalaam wuxuu hayay ilaa uu ka dhammeeyey yaa fa qaala lahum wuxuu ku yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam xiina anfaqa goortuu bixiyey kulla shayin wax kastaba markuu bixiyey oo biyaddihi gacantiisa ku sugnaa shay kastoo gacantiisa ku jiray oo uu hayey markuu wada bixiyo aan waxba ku soo hadhin yaa ayuu wuxuu ku yidhi maa yakun cindii min khayrin falan addakhirahu cankum wuxuu yidhi maa yakun wax kastoo ahaada cindii aniga agtayda ku sugnaada oo min khayrin maal ah falan addakhirahu cankum idinkama kaydsanayo idinkama kaydsanayo ee waa idin siinayaa waman yastacfif ku kastoo dhowrsoonaadoo su'aasha iyo baryada ka dhowrsoonaadoo iska daaya yucifahu allah allah waa dhowrsooninayaayo dhowrsoonaan buu siinayaa iyo cafaaf iyo qanaaco ayuu siinayaa waman yastakhni ku kastoo yacni markaa haninimo la yimaada bimacnaa ka maarmo dadka gacmahooda waxa ku sugan bimacnaa iska yeela sidii mid ka maarma iska yeela oo qanaaca isu yeela yughnihi illaah allah hani buu ka yeelaya waman yatasabbar ku kastoo isi sabir siiya oo sabirka isku kallifa inuu sabir iska doondoonoo la yimaado yusabbirhu allah allah waa sabir siinayaa oo wuxuu ka yeelayaa saabiran mid sabrayuu ka yeelaya wamaa uctiya axadun lama siiyo qof cataa'an siisma lama siiyo khayran ka wanaagsan wa awsaca ka ballaadhan min asabri sabirka deeq sabir ka ballaadhan oo ka wanaagsan qofna lama siiyo muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsan yahy waxaa loo jeedaa bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in marka waxa weeye jamac ansaarta ka midi inay nebiga calayhi salaatu wasalaam xoolo weydiisteen dabeed nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam haddana mar labaad bay weydiisteen waa siiyey ilaa ay ka dhammaanaysay wuxuu hayay ee maal ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa deeq badnaa wuxuu ahaa askha annaas dadka ka ugu deeqsiisan buu ahaa yaa dadka ka ugu deeqsiisan ayuu ahaa in markaa waxa weeye xoolaha u hayaa inay ku baryaan wakhtiyada qaarkood ma jeclayn maalin buu salaad casar tujiyey saxaabada markuu salaaddii ka baxuu si degdega u baxay oo markaa ma sii fadhin degdega u baxay saxaabadii la yaabeen markaasay sii eegeen nebiga maxaa ku soo kordhay guryihiisii buu galay mar dabbuu soo noqday wuxuu arkay iyagoo yaaban dabeedna wuxuu markaa yidhi in yaroo dahabo aan hayey ayaa jirtay markaa waxaan karaahiyaystay caawa inuu noo hoydo waxaan amrayay in la qaybiyo si aanu caawa noogu hoyan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa deeq badnaa waxa la weydiisanaa hadduu hayo waa bixin jiray isaarka iyo doorbidka ayuu samayn jiray walow isagoo haba gaajoodabe waa bixin jiray markii wuxuu hayay ay dhammaadeen ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sabirsiin wuxuu u yidhi wax kastoo khayraan hayo idinka kaydsan maayo waa idinku deeqaya taasuu ka hormariyey dabeedna masaa'il anfacaysa u sheega masaa'isha anfacaysa ee markaa ah qofka marka waxa weeyaan dhowrsoonaado su-aasha ka dhowrsoonaada ilaahay baa dhowrsoonaysiiye kuma bilaabin muxuu ka hormariyey anigu wixii khayr haya iyo maale hayo idinka kaydsan maayo waa idinku deeqayaan taasi waxay ka dhigantay tahay goboldhig markuu taa u sheegay dabadeedo inaanu khayr kaga bakhaynayn markuu u sheegay ayuu haddana wuxuu u tilmaamay masaa'il anfacaysa mar walba masaa'ishaas maxaa ka mid a kow qofkii su'aasha ka dhowrsoonaado is yidhahdo cid waxba ha weydiisanin bini aadam waxba ha su'aalan yaa farajka ilaahay sug yaa yacni waxa weeye ilaahay wuxuu ka yeelaa mid dhowrsoon cafaafkaasuu ku caawiyaa waxaanu ka yeelaa midaan dad u baahan arsaaq buu xaggiisa uga keenaa ya waxaa dhacda dadka qaarkood inay su'aasha iska daayaan oo arrinkaas su'aashu iyadoo ku adag tahay aawadeed ay ka sabraan ya markaasaa markay sabraan waxa dhacda su'aal la'aan in maal loogu keeno marka waxa weeye sidaa ku dhowrsoonaado ilaahay tala saarto waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh yaa yacnii ku kastoo allah tala saartaa allah waa kaafigiis yaa yacni kaafigiisa weeye ilaahay baa kaafinaya waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib yacnii ku kastoo waxa weeye allah ka baqa yacni allah wuxuu u yeelaa faraj iyo meeluu ka baxo ayuu u yeelaa wuxuuna ka arsaaqaa meel aanu oo filanayn ayuu allah ka arsaaqaa Hmm. waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbu ku kastoo yacni haninimo iska doondoona oo hani iska yeelo qanaaco isu yeelo oo iska daayo markaa dadka inuu wax weydiistaan ilahay hani buu ka dhigaa ku kastoo sabirka iska doondoonana ilaahay waa sabir siiyaa oo sabirku ku arsaaqa sabirka ayuu ku arsaaqa altasabur waa maxay waa takalluf cala asabri sabirkii midna waa khariisoo qofku ku abuuran yahay midna waa iska doondoonoo qofka isku kallifaya marka qofku hadduu isku kallifo oo markaa iska doondoono sabirka sabirkii ilaahay waxa weeye waa ku arsaaqaa waa ku sii caawiyaa waa u sii kordhiyaa ya marka hore qofka sidiisa waxaa ku abuuran qadar sabira ah. ya waxaa la yidhaha sifooyinka isku liddiga ah qofka markaysagaa midba qofba inbaa kaga sugan qof waa u badan tahay qof waa u yar tahay yani sifada ku lidigina waa ku sugantahay baa laga yaabaa labadii sifa isku lidiga ahaa ee ku sugnaa tuu markaa waxaa iska doondoonee isku kallifo ee barbaariyo ee kobciyo baa kobcayso weynaanaysa weynaanaysa weynaanaysaa tan isagaa barbaariyey taa u barbaariya weynaanaysa yani marka hore labada dabeeca waa ku abuuranta imika sabir iyo jazac labadu waa ku abuurayin qofka yani caadatan sida khaalibkaa ah labaduba yacni waxbaa kaga jira waa laga yaabaa dadka waa ku kala badan tahay qaarkood dee sabirkooda haaliba marka horeba oo khariisada ahaa ayaa ku badan yacni jazacoodaa yar qaar jazacoodaa marka hore fara badan laakiin waxa weeye markaa sabirkoodaa yar laakiin hadduu markaa la yimaado tasabur oo waxaweye issabir siiyo oo ku sabro oo isku kalifo oo isku kalifo oo isku kallifo waa kobcaysa waa soo kordhaysa waa soo kordhaysaa ya ilahayna waa kusii caawinaya marka waman yatasabar yusabirhu allah qofna lama siiyo deeq ka weyn oo ka wanaagsan sabirka mawdicu shaahid labadan qaybood ee dambe ayaa xadiiska loo keenay baabka loogu soo arooriyey marka waxaa weeye sabirka waa in tasabur lala yimaadaayoo sabirka la yska doondoonaa laysku kallifaa kellifaa anigu ma sabri kara ha odhan yacni naftaada ku kallif inaad sabirka iska doondoonato yacani wakhtiyada qaarkood baa dhici karta cidii inay kugu xadgudubto ku dhibaatayso yacani waxa weeye taxallum buu qofku samayn karaa dulqaadkiisu aniga dulqaadkaygu waa yar yahay markuu yidhaahdo dee hadduu taxallum sameeyo bal taa maanta dulqaadka ku baro ya arrinkaa maanta kuu dhacay dulqaadka ku baro ya liq oo dulqaado wuxuu leeyihi maxay taxallum inama alxilmu bitaxallum wa inama alcilmu bitacallum cilmigii kallifaadu qofku isku kallifo inuu wax barto ayuu wax ku bartaa dulqaadku wuxuu ku yimaadaa taxallum iska doondoon dulqaadka uu iska doondoonayo sabirkii wuxuu ku yimaadaa tasabur hadda ma aragtaa marka waxa weye anigu waxaa ma samayn kara ha odhane waa in takallufka marka waxa wanaagsan la ysku kallifaa nafta lagu dirqiyaa lagu cidhiidhiyaa oo la yidhaha bal hadda isku day maanta yani injaaska markaad taa samayso ta ka dambaysa waa ku fududaanaysaa wahaluma jarraa marka waxa weeye in sabirka la yska doondoono nafta lagu kallifo nafta lagu carbiyo lagu barbaariyo ayaa laga qaadanayaa marka taasna xadiiska ayaynu ka faa'iidaynaa xadiiska labayo soddonaad wa abi yaxya suhayb bni sinaanin radia allaahu canh imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abi yaxyaa oo suhayb ibnu sinaan ah ku caanbaxayna suhayb uruumi suhayb ruum ma ahayna wuxuu ahaa carabi cumar bnu khadaab baa radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu ku yidhi waa ku jeclahay waxaad tahay ninka ugu fiican laakiin saddex arrin ayaan kugu qoonsaday saddexdaasi waxay yihiin waa midda koowaadee adigoo aan inaan lahayn ama ubad lahayn ayaad kunyo la baxday abaa yaxya waa midda labaadee adigoo ruum ah ruumi ah baad carab u abtirsatay waa midda saddexaadee cuntada ayaad ku israaftaayoo yacni waxa weeye wax walba waad bixisaa sahayb waa ka jawaabay wuxuu yidhi arrinka ku saabsan waxa weeye markaa kunyaad samaysatay adigaan u badlahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam baa abaa yaxya igu kunyeeyey daynina maayo daynna maayo aan dhex geliye kunyada markaa waa lala bixi karaa iyadoo ruuxu aanu ubad lahayn bukhaarigana waxaa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam inan yaroo sabiya inuu ku yidhi yaa abaa cumayr maa facala nukhayr abaa cumayrow muxuu shimbirkii yaraayee nukhayr falay waa shimbir yar uu ku ciyaari jiray bukhaari wuxuu u baabaystay baab markaa tilmaamaya inuu ruuxu kunyo yeelan karo isagoo aan ubad lahayn caaishana markay ku tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkaaga dhammaantood kunyay leeyihin aniga mooyaane nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam igtanii biibniki cabdillaahi isku kunyee inankaaga cabdillaahi wuxuu u jeedaa inankay habaryarka ruma u tahay cabdullaahi ibnu zubayr saas ayaa looga jeedaa waana saabita waa sugan yahi shayga labaad waa ka jawaabo wuxuu yidhi anugu asalkaygu ruum ma ahayn waxaan ahaa buu yidhi carab baan ahaayo namir ibnu qaasit ayaan ahay qolada la yidhaahdo laakiin anoo yar baa ruum iqafaalatay anigoo yaroo sabi ah ayaa ruum i qafaalatay sidii baan ugu dhex koray lisaankoodii carabkoodiina ku bartay marka carabkiisa waxaa ku sugnayd inaanu xuruufaha qaarkooda carabigaa ah keli jirin taas yadaabaa ku sugnayd aabbihiina wuxuu ka talin jiray markii hore ayle meesha la yidhahduu ka talin jiray oo barasaaba uga ahaa kisra uga ahaa marna waxay yidhaahdaan adeerkii rum ayuu ahaa marka sidaas ayay ku dhacday ruumkii sidii bay ku haysteen nin baa soo iibsaday ninkii baa dabeed markaysa maka keenay maku wuxuu ka iibiyey cabdulaahi ibnu judcaan ayuu ka iibiyey sidaasuu maka ugu sugnaa arrinka saddexaadee ku saabsan cuntada waad ku israaftaayoo bimacnaa waxba ma kaydsatidee saasaad u bixisaa nebigaan ka maqlay buu yihi calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi waxa markaa ugu wanaagsan oo ugu fadli badan an tutcima atacaam wuxuu ahaa nin deeq badan buu ahaa aad u deeq badan axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ilaa soddon xadiis waa soo weriyey bukhaari waxba uma werin muslim saddex xadiis buu weriyey mid waa xadiiskan midna isla baabku inoogu iman doona waa xadiiska dheere soo socda midna waa xadiiska kitaabka ku dhammaado ee ru'yada ku saabsan muslimna saddexdaa xadiis buu weriyey saddexdaa xadiis ayuu weriyey mashaahiddii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ghazawaadkii miduu ka maqnaa ma jirine mid walba waa xaadire nebiga berberkiisuu joogo xadiidkaynu soo naqlinna ee ku saabsan markaa inuu cumar hadalkaa ku yidhi albaani wuxuu ku quweynayaa silsilatu axaadiisi saxiixa waxaanu odhanayaa xadiisun xasan abu yacla iyo tabaraan iyo ibnumaajah baa soo wariyey shawaahidna waa liihi xasanna weeye ama xadiiska ku saabsan ana sabaaqu alcarab wa suhaybun sabaaqu ruum wa bilaalun sabaaqu alxabasha wa salmaanu sabaaqu faris ma sugna inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam culamada qaarkood waxa dhahen waa baatil wacan abi yaxya suhayb bni sinaani radia allahu canhu qaala qaala rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam cajaban liamri lmu'min ay acjabu waan yaabayaa cajaban la yaab baan la yaabayaa liamri lmu'mini qofka muuminkaa arrinkiisa ayaan la yaabitaan la yaabayaa ina amrahu kullahu khayr arrinka qofka muuminkaayo kullahu dhammaantii khayrun khayr weey walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min walaysa daalika kaasi ma ahaan qofnaba mid u sugan ma aha ilaa lilmu'mini muuminka mooyaane qof umurihiisoo dhammi wada khayr yihiin muuminka mooye ma jiro in asaabatu hadday haleesho qofka muuminkaa sarraa'u ladnaan iyo nicma hadday haleesho iyo barwaaqo waa nicmo kastaa soo gelaysa shakara waa shukri naqayaa fa kaana khayran lah wuxuu noqonayaa mid khayr u leh buu noqonayaa wain asaabatu hadday haleesho darraa'u dhibaato ay haleesho sabara waa sabrayaa qofka muuminka ahi fa kaana wuxuu noqonayaa ay huwa sabrigu khayran lahu mid u khayr le buu noqonayaa mid u khayr badan oo sabir la'aanta uga khayr badan buu noqonayaa waxaa laga fahmayaa labadaba khayr waa ugu jiraaye laakiin sabirkaa u sii khayr badan baa loo fahmayaa macnahana loogama jeedo yacnii kanaa khayr u le khilaafkiisa khayr uguma jiro rawaahu muslimun xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka muuminka inuu la yaabay la yaabitaankuna mar wuxuu u yimaadaa istinkaar shayga la diidaayo marna wuxuu u yimaadaa istixsaan shayga la wanaajisanayo wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ula yaabay qofka muuminka arrinkiisa wanaajisad uu wanaajisanayo istixsaanayo oo shay wanaagsan ku tirinayo yacni markaas sidaas ayuu ula yaabee inkaar ma aha waa istixsaan waa ammaan la ammaanayo umuuraha qofka muuminkii khayr bay u wada tahay qofku laba xaaladood ayuunbuu midu ku sugan yahay imaa nicmah wa imaa marka waxa dhibaato inuu ku sugan yahay mid walbana markaysaga wuxuu kaga baxayaa si khayr ah midna sabir buu kaga baxayaa midna shukri naq buu kaga baxayaa nicmo kasta waxaa ka waajibaysa in laga shukri naqaa waajibayse lain shakartum la wala in kafartum ina cadaabii la shadiid kullu nicma waxay waajibsanaysaa shukrinaq in laga shukrinaqo marka waxa waajiba marka qofku nicmo helo nicmadaasi noocay doonto ha noqoto ha noqoto nicmo diiniya ama nicmo dunyawiya ha noqoto yacni xanuun inuu ilaahay ka bogsiiye ha noqoto cadow inuu ka badbaadiyey ha noqoto inuu marka waxa weeyaan markaa ladnaan iyo arsaaq fiican inuu siiyey ha noqoto yacni xoogga iyo markaysaa inuu ugu roonaaday ha noqoto ubadka ha noqoto yacni waxa weeye nicmo kasta yacni xagga diiniga lafteeda tawfiiqda ilaahay waafajiyo khayrka hadday iimaankii tahay hadday taacaadka qaarkood tahay kulay ku tahay salaadda inuu ilaahay waafajiyo mudaawamadeeda iyo daa'imitaanka uu daa'imayo joogtaynayo ama jamaacada uu waafajiyo yacni ama marka waxa weeye khayraad kale uu waafajiyo ama shukrinaqa uu waafajiyo waa nicmo diiniyo in laga shukrinaqa ay tahay ya yacni waxa weeye waxaa imaamu shaafici markaa uu yidhi yacnii waxay waxa mahad u sugnaatay ilaaha nicmo uu kuu galay oo kuu sameeyey shukrinaqeeda aanad gudan karayn ilaa mar labaad haddana uu kuu nicmeeyo oo kuugu nicmeeyo inuu ku waafajiyo shukrinaqa nicmo cusub uu ku siiyo mooye ma shukrinaqi kartidba waxaad ku shukrinaqi kartaa nicmo labaad inuu ku siiyo kugu arsaaqo nicmadaasina waa nicmo diiniya nicmadaa diiniga markuu siiye aad ka shukrinaqdo lafteeda shukrinaq baa ka imanaya yaa yacni mid walba shukri naqi waa in saasun loo wadaa ila shukri naqi baa laga sii shukri naqayaaye xaggay ku dhammaan yaa dee cimriga waa in la wadaa ida kaana shukri nicmat allaahi nicmatan calaya lahu fii misliha yajibu shukru fakayfa buluugu shukri ila bifadlihi wain in taalat alayaam watasala alcumru shukrinaqayga aan nicmada ilaahay ka shukrinaqayaa laftiisuba hadduu nicmo yahay lahu calaya fii misliha yajibu shukru isagoo kalena ay igu waajib inaan kasii shukri naqo fa kayfa buluugu shukri ilaa bifadlihi barsaan ku gaadhayaa shukri naq ilaahay fadligiisa iyo galladiisa mooyaane wa in taalat alayaamu watasala alcumuur marka hadday nicma haleesho waa ka shukri naqayaa khayr bayna u tahay shukrinaqaas hadday dhibaato haleeshana waa sabrayaa khayr baynay u tahay labadii arrinka waaba ku kulmayaan qofka waxaa laga yaabaa gees in laga imtixaano dhibaata kaga dhacdo gees kalena waxaa laga yaabaa in looga nicmeeyo labadiiba waa haystaa ya mar keliya laga yaaba labadu inay ku wada sugan tahay midna waa inuu ka shukri naqaa midna waa inuu yacni ku sabraa saas iyadaa la yimaadaa waxa bacdu salaf ay yidhaahdeen aliimaanu nisfaani nisfu sabrin wa nisfu shukrin iimaanku waa laba qaybood qaybna waa shukrinaq qaybna waa sabir ya ina fii dalika laaayaati likulli sabbaarin shakuur maxaa loo soo gaaraya labadan wasfi xadiiskanna labadan waa sheegaya marka labadani muhimmadday leeyihiin bay ku tusinaysaa shukrinaqaa iyo sabirkaas wuxuu u keenay markaa sabirka xadiiska saddexiyo soddonaad waa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi anas lammaa saqula markuu cuslaaday annabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu markuu cuslaaday waxaa loo jeedaa yacni markaa sakaraadku ku soo xaadiray oo bimacnaa innaguba waan idhahnaa af soomaaliha ninku waa culus yahay baa la yidhahdaa waa culus yahay marka xanuunku markaysa markaa looga baqaayo inuu u dhinto ya ayaa waxa la waa culus yahay lamaa haqula markuu cuslaado bimacnaa eh, sakaraadku ku soo xaadiray annabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu cuslaaday jacala wuxuu gudagalay yatagashaahu inuu daboolaayo alkarbu dhibaata inay daboolayso fa qaalat waxay tidhi faatimatu inantiisii faatima ayaa waxay tihi radia allaahu canha allah ka raalli noqdo raallihaanshaha u kordhiye waa karba abataah yacnii aabbahay kurbada iyo dhibaatada ku suganay waa nudba weeye nudba yacni markaa weeye yacni nooc calaacalaa ku jira fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laysa calaa abiiki karbun bacda alyowm laysa calaa abiiki aabbaha kuma sugna karbun wax kurba iyo dhibaatii bacda alyowmi maanta dabadeed wax kurba iyo dhibaatii kuma sugna bimacnaa wuxuu gelayaa jannaadkii korreeyuu gelayaayo dhib maanta ugu dambays falammaa maata markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam geeriyoodoo dhintay qaalat waxay tidhi yaa abataah ajaaba rabban dacaah yaa abataah jannatu alfirdowsi ma'waah yaa abataah ilaa jibriila nancaah yacnii hadallada macalaacalkaa bay tidhi waxay tidhi yaa abataa aabbow ajaaba rabban dacaah wuxuu ajiibay rabbi u yeedhay ayuu ajiibay oo yeedhmadiisi aqbala yaa abataah jannatu alfirdowsi ma'waah jannada firdowse ayaa hoygaaga ah yaa abataah ilaa jibriila nancaah jibriil ayaannu u sheegaynaa wargeeriyaadkaaga luqada carbeed nanca iyo nanci labada mid walba way sheegeen ashcaaraha qaarkoodna nanci bay ugu soo aroortay meelaha qaarkood iyadoo markaa caynkaa la tilmaamayo marka laakiin sida markaa labada weji ka fiicani waa kan markaa fasiixa ay ku hadashay markaa faatima ku hadashay oo inay markaa tahay naca yancaa inay tahay ee naca yancii aynay ahayn ayaa fiican falammaa dufina markii la aasay nebiga calayhi salaatu wasalaam qaalat waxay tidhi faatimatu faatimo radia allaahu canha alla ha ka raalli noqdee ataabat anfusukum ataabat miyay ku samaato ku wanaagsanaatay anfusukum nafihiinnu an taxsuu inaad ku shubtaan calaa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay atturaaba camuud inaad ku shubtaan ma saasaa nafihiinnu ku raalli noqotay rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiska waxaa laga qaadanayaa yacnii nebiyada iyo dadka wanaagsan in markaa kurbooyinka iyo dhibaatooyinka iyo xanuunada iyo geeridu mid weliba inay haleelayso ayaa laga qaadanayaa taasina waxay ka mid tahay min dalaa'ili tawxiid tawxiidka waxyaalaha caddaynaya ayay ka mid tahay oo cidda dhib iyo dheef hananaysa yacni markaa aan dhibaata ku dhacayn aan geeri ku imanayn aan nuqsaani ku imanayn aan yacni markaa xanuunku haleelayn aan muruga haleelayn waa allah weeye dhib iyo dheefba ka mulkiyaa waa allah laakiin nebiyadu iyo saalixiinta iyo awliyadu waa dhimanayaan waa xanuunsanayaan waa dhibaatoonayaan kurbooyin baa ku dhacaya waa gaajoonayaan marka waxay ka mid tahay dalaa'isha towxiidka ayay ka mid tahay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam inuu dhintay baa laga qaadanayaa innaka mayitun wa innahum mayituun allah wuxuu idhi isagoo nebiga la hadlaaya innaka mayitun adigu waad dhimanaysaa wa innahum mayituun yacni iyaguna waa dhimanayaan waad dhiman doontaa ficlanna waa dhintay oo warka uu ilaahay sheegay de mid baaqanayay ma ahayn saas aawadeed nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa dhintay dadka qaarkood baa waxa odhanaya nebigu ma dhiman oo in la yidhaahdo waa dhintay sax ma aha yacni xadiiskan iyo adillo kale iyo aayaadka qur'aanku intuba daliil bay u yihiin ishkaalkaasina waxaabuu soo baxay dee wakhtigii saxaabadu soo baxay oo markuu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam bacdi baa u qaatay dee markaa inaanu weli dhiman laakiin iyagu waa garanayeen kollayba inuu dhimanaayo laakiin bacdibaa waxay moodeen inaanu iminka dhiman ayay moodeen waa kii cumar bnu khataab yidhi qofka yidhaahda nebigu waa dhintay yacni markaa seeftaasaan la dhacaya waa tusi yidhi abubakar oo maqnaa waa kii yimid dabeedna markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam guriguu yaallay buu u galay waa soo eegay dadkii waxba ma weydiin indhuhu ka soo qaaday wuxuu arkay inuu dhintay nebigii waa soo dhunkada dabeedna markaa waa safiyaah waa khaliilaah waa nebiyaah alfaadda yare caynkaasuu yidhi kadib intuu soo baxay ayuu dadkii la hadlay uu yidhi ayuha annaas man kaana yacbudu muxammadan fa ina muxammadan qad maat waman kaana yacbudu allaha fa ina allaha xayun laa yamuut dadow kii markaa muxamed caabudayow muxamed waa dhintay kii allaha caabudayowna allah waa nool yahay mana dhimanaayo markaasuu wuxuu akhriyey wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi arusul afa in maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum yacnii aayaddaas iyobuu soo qaatay markaasay saxaabadii ka shakisnaa inuu dhintay ay xaqiiqsadeen inuu dhintay waatay culammada marka ahlu sunnaha qaarkood ay yidhaahdaan saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa ugu cilmi badnaa abubakar fursad baanu u helin marka weeye cilmigiisii inuu gudbiyo wakhti yar buu nebiga ka dambeeyey waa laba sano iyo bar buu ka dambeeyey laba sano iyo lix bilood intaana xuruubtii riddada iyo umuurta muslimiinta siduu u tartiibinayu ku mashquulsanaa saas aawadeed yacni uma farbixin inuu markaa cilmigu hayo inuu gudbiyo yacni markaa oo u fadhiisto marka waxa weeye dadka inuu yacni cilmigaa baro yacni saasaan ugu bambixin saasaa axaadiista looga soo wariyey ay u yaraatay ee ma aha inuu markaa saxaabada ugu xadiis yaraa yacni markaa waxba ma aha markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhintay diidi mayso inuu markaa waxawe barsakha ku nool yahay oo alambiyaau axyaaun fii qubuurihim yusalluun nebiyadu xabaalahooday ku nool yihiinoo ku tukanayaan xadiis caynkaa ku soo arooraa jiro culammada qaarkood ay weynayaan laakiin xayaatadaasi waa xayaatun barsakhiya waa nolol barsakha loo tiiriyey yaa noloshan adduunyo waa ka dhintayoo dee markaa kuma sugna noloshii adduunya waa ka tagtay waa nolol barsakhi ahoo tan aan la mid ahaynoo ka duwan inuu nolol barsakhiya nool yahayna diidi mayso inuu dhintay waa laba shay iswaafaqaya saxaabadii nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa ku ijmaaceen nebigu inuu dhintay calayhi salaatu wasalaam sidaas aawadeed in la yidhaahdo nebigu markaas siduu ahaabuu u nool yahay waxba iskama bedelin dee sax ma aha waayo nebiga lama xabal nololin isagoo iska nool miyaa la aaso saxaabadu iska caaseen maya marka sidaas aawadeed yacni inuu nolol barsakhiya nool yahay iyo in waxa weeye yacni uu dhintay isdiidi maayaan isdiidi maayaan oo laba shayoo iska hor imanaya ma aha nolosha barsakhigaana dee isagu lama gaar aha yacni waxa weeye dadka kaleba waa la noolaynayaa nolol barsakhiya yacni nebiyadu ha ugu kamaal badatee xadiiska waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a inay faatimo hadalladan markii ku hadashay yaa abataah ajaaba rabban dacaah yaa abataah jannatu lfirdowsi ma'waah ila aakhirih halkaa wuxuu kala baxay alimaam axmed ibnu xambal raximahu qofka laga dhintay inuu kelmado yar yidhaahdo oo run ah oo sida loo leeyahayna tasakhud qadarka loo cadhoonayo aynay ahayn inaan waxba dhibi ku sugnayn kelimaadka yasiirkee caynkaasoo kalaa ah. wuxuu ka qaatay yacni waxa weeye xadiiskan markaa faatima iyo isagana markaa saddexda kelmadoodee uu abubakar yidhi yaa waa safiyaah waa nebiyaah waa khaliilaah intaa kama badin marka kalaam yasiir oo tasakhud qadarka loo cadhoonayo aan loo odhannin oo kelmado yar ah runna ah intaasoo qaydi leh inayna xaraj lahayn baroortii la diidaya inaan noqonaynin saas yadaabu imaam axmed ibnu xambal oo ku tegay a'immada kale way itlaaqeen oo waxay yidhaahdeen may marnaba markaysa markaa waxaan yani wax ku saabsan yacni hadal wakhtigaa la yidhaahdo oo markaysa markaa lala dhaqdhawaaqo wakhtigaa in la yidhaahdaa waxa weeye marka ma aha mid markaa waxa bannaan ma aha bay yidhaahdeen a'immada kale saasay mareen in meydka loo baroortaa mid bannaan maaha waa shay xaaraana ah. marka hore oo adilla xaaraantinimaysaa jirtaa laakiin imaam axmed intaa yar buu ka istisnoodoo ka reebay oo shuruudaa u dhigay tasakhud qadarka loo cadhoonayo waa inaan looga jeedin haddii looga jeedo inta yar xataa mamnuuc bay noqonaysa haddaynay run ahayna yaa iyadana markaa saas si laeg mamnuuc bay noqonaysa laakiin saddexdaa sharti markay isu raacaan wax yasiira tahay run ay tahay tasakhud qadarka loo cadhoonayo aan loo odhannin waxba dhibi kuma sugna ayuu yidhi imaam axmedoo waa laga istisnoonayaa laga reebayaa yacni baroortii baroortana markaa adiladu waa diidaysaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi annaaixatu tucadabu idaa lam tatub qabla mawtiha gabadha baroorataa waa la cadaabaa haddii waxa weeye aynay toobad keenin geerideeda ka hor yacni waxaa lagu cadaabaa yacni markaa waxaa loo geliyaa qamiis marka waxaa weeye markaa daamuro la dhalaaliyey iyo markaa diric markaa cadha ah ayaa loo gesha marka cuquubo daran baa soo aroortay xataa maydka laftiisa in laftiisa lagu cadaabaya axaadiista qaarkood ay sheegaysaa inkastoo culammada qaarkood ay ku tawjiihiyeen waa qofkii ogaa ehelkiisu inay samaynayaan ama caadadoodu ahayd ee ka reebi waayey amaba ku dardaarmay in loo baroorto kaasaa la cadaabayaabay markaa culamada qaarkood ku xambaareen ama caadaduba caynka ay too aan hore ugala dardaarmin oo ka sii reebin yaa ka noocaasa tafriidka ula yimi daraaddeed baa nooc markaa tacdiiba lagu samaynaya marka barortu waa xunta hadalka ugu dambeeye faatima ay tidhi ataabat anfusukum an taxsuu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam aturaab murugadaa ka yeedhsiisay waayo qof kastoo dhinta in la aasayo waa mid la garanayo sharcigana ku sugan in la aasaano waa xukunkii sharciga ahaa laakiin murugada marka isaga ay murugoonaysay ayaa dee caatifadii ka qaalib noqotay oo dabeedna markaasay hadalkan tidhiyo waa hadal murugo ku soo baxaye hadal marka waxa weeye dee sidiisa u saxa ma aha nebigana waxaa markaa loo aasay yacni waxa weeye dee waa karaamo la karaamaynayo oo waajibkii sharciga ahaa ama xukunkii sharciga ahaa la fulinayo weeye